بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وxabiibina mxamedi slى اllahu عalayh waslm waxaynu kusii guda jirnaa weli silsiladii tajwiidka oo aynu ku furfuranay matniga matnu tuxfat اlaطfaal aynu kasoo hadalnay tarjamadii naadimka lahaa iyo manduumadaba xalqadii labadii xalqadood oo hore waxaynu kusoo qaadanay muqadamada iyo baabu axkaami nuuni saakina oo aynu wax ka taabanay waxaynu soo sheegnay annuun asaakina watanwiin inay leeyihiin afar xukun afartaa xukunna ay yihiin alidhaar walidqaam waliqlaab walikhfaa waxaanu soo sheegnay sidee labaatanka xaraf ee xuruufta hijaayagain afartaa xukun afartaa xuruufta afartaa xukun loo kala qeybinayo oo waxaynu soo sheegnay idhaarku inuu qaatay lix xaraf sidee labaatankii xaraf inay inooga soo hadheen labayo labaatan xaraf oo loo qeybin doono saddexda xukun ee aynu insha allahu tacaala maanta ilaahay wuxuu inooga furo aynu ka qaadan doono idhaarka waxaynu soo sheegnay inuu luuqatan yahay albeyaan istilaaxan waxaynu soo sheegnay ikhraaju kulli xarfin min makhrajihi min gayri gunna waxaynu soo sheegnay idhaarku inuu leeyahay lix xaraf alhamzatu walhaa-u walcaynu walxaa-u walkhaa oo naadimku raxmat ullaahi caleyhi ku jimciyey hamzun fahaa-un huma caynun xaau muhmalataani huma haynun khaa-u waxaynu soo sheegnay lixdaa xaraf ee xuruuf lidhaar haddii ay nuunta reeban iyo tanwiinta daba dhacaan in xukunka nuunta reeban iyo tanwiinta uu noqonayo alidhaar tusaalayaal wixii ilaahay inooga furay waynu ka tusaalaynay matalan hamsadoo kale yan-awn iyadoo kelmad hamsadii kula kulantay weeyaa nuuntii iyagoo laba kelmadood ku kulmayna man aamana tanwiintii oo hamsa daba dhacdayna kullun aaman hadii oo kale waxaa u tusaalaa iyo nuuntii oo kelmad ku kulmay minhum iyagoo laba kelmadood ku kala kulmayna waxaa u tusaalaa min haad tanwiintii oy daba dhacdayna waxaa u tusaalaa haar marka waa qis calayhi maa baqi waxaad uga qiyaas qaata marka wixii intaa ka baaqiya oo lixda xaraf ee idhaarku hadday nuun reeban iyo tawiin daba dhacaan waxaad xukunkooga siisaa alidhaar xukunka labaad ee axkaam annuun asaakina watanwiin ayaynu maanta ka bilaabana insha allahu tacaala alidqaam inta aynaan bilaabina sidii caadada inoo ahayd waxaynu akhriyi doonaa abyada والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنه xukunka labaad waa alidqaam idqaamka waxaa la idhahdaa luuqatan idkhaalu shayin fii shay maala taquul adqamtu lijaama fi fami alfaras ama adqamtu lmeyita fi lluxn idqaamka waa idkhaalu shayin fii shay xagga luuqada waxaa loo yaqaanaa shay shay la dhex gelinayo istilaaxana waxaa la dhahdaa iltiqaau xarfin saakinin bimutaxarikin xayثu yasiiraani xarfa waaxida yartaficu اllisaanu canhu irtifaacat waaxida idqaam waxa uu leeyahay lix xaraf lixdaa xaraf waxa weeyaan alyaa walraa walmiim wallaam walwaaw wannuun waxaana lagu kulmiyaa fi kelimati yarmuluuna idqaamka waxaa loo qeybiyaa laba qeybood idqaam bigunna iyo idqaam bigayri gunna waxaynu soo sheegnay idhaarku isagu ma qeybsamo laakiin idqaamku waa qeybsamaya isagaa laba usii kala baxaya idqaamun biqunna iyo idqaam bikayri qunna macnaha ciwaanka ama qismi walba haddaynu macnihiisa u fiirsano idqaam biqunna idqaam waxaynu soo sheegnay idkhaalu shayin fi shay yacni shay baa shay la dhex gelinaya hadda waxaan la idqaamayo waa nuuntii reebnayd iyo tanwiintii waxaan lagu dhex idqaamaye la dhex gelinayana waa lixda xaraf ee la sheegay marka aynu idhaano idqaam biqunna macnuu waxa weeya nuunta reeban iyo tanwiinta xuruuftaasa la dhexgelinayaa biqunnatin qunaana la socota oo isdhexgelinta waxaa la socda qunna qeybta labaadna waxaa la idqaam bikayri qunna nuuntii reebneed iyo tanwiintii baa la idqaamayaa qismigaa dhexdiisa bikayri qunna iyadoon wax quni ila socon idqaam biqunna markaynu idqaamkii siinay lix xaraf oo ya iyo ra iyo miim iyo laam iyo waaw iyo nuuna oo lagu jamciyo yarmuluuna labadan qeyboode idqaamka waxaynu u kala qeybinaynaa lixda xaraf idqaam biqunna waxa uu qaadanayaa afar xaraf alyaa walnuun walmiim walwaaw labada xaraf ee soo hadhay allaam warana waxaa qaadanaya idqaam bigayri qunna haddii nuunta reeban ay daba dhacaan xuruufta afarta ee ya iyo nuun iyo miim iyo waaw oo ka tirsan idqaam biqunna waxaynu sameynaynaa nuuntii reebneed iyo tanwiintii baynu ku idqaamaynaa afartaa xaraf marka aynu idqaamayno nuunta reeban iyo tanwiintana qunaa la socota mathalan tusaalayaasha man yacmal oo kale oo markaan idqaamayo man yacmal nuuntii rabnaa hadda ya baa ka dambaysa ya-duna waa xuruuftii idqaam biqunna marka waa inaan nuuntii idqaamo iyada oo ay qunno la socoto waa inaan ya-da ku dhex idqaamo man yacmal man yacmal idqaamku wuxuu ahaa shayga shayga in toos loo dhex geliyo laakiin hadda waxaa ku kala dhex jirta qunna lidaalika saasaa loo hi idqaam biqunna man yacmal tanwiintii oo ya-daba dhacday maalan wabarqun yajcaluun nuuntii oo nuun ay daba dhacday min nuur tanwiintii oo nuun daba dhacday yowmaidin naacima nuuntii oo miim ay daba dhacday min masad tanwiintii oo miim ay daba dhacday mathalan maa nuuntii oo ay daba dhacday waaw min waal tanwiintii oo ay waaw daba dhacday ishaawatu walahum idan idqaam bigunna oo afartaa ee ya iyo nuun iyo miim iyo waaw leh marka ay nuunta reeban iyo tanwiinta aynu afartaa xaraf dhex gelinayno waxaa la soconaya gunna sidaasaa loo yihi idqaam bigunna idqaam bikayri gunna labada xaraf ee yarmuluuna xuruuftii ahayd kasoo hadhay ayuu isaguna yeelanayaa waa laam iyo ra waxaana la dhaha idqaam bikayri qunna macnuhu waxa weeyaan nuunta reebin iyo tanwiinta marka aynu laamka iyo ra-da ku idqaamayno isdhexgelintu toos bay u dhammaystirmaysaa wax quni-ina lama socoto oo maalan nuuntii oy ra-daba dhacday min rabbihim tanwiintii oo ay daba dhacday ra-uufu raxiim oo kale nuuntii oo ay daba dhacday laam walaakin laa tanwiintii oo ay laamdaba dhacday hudan lilmuttaqiin waxaad dareemaysaa idqaam biqunna afartaa xaraf marka aynu ku idqaamaynay nuunta reeban iyo tanwiinta waxaa ku kala dhex jiray nuunta tanwiinta iyo xuruufta yanmu waxaa ku kala dhex jiray qunna oo man yaquul sidaasaa lo hi idqaam biqunna lidalika bacdu ashuraax waxaad ku arkaysaa kutubta qaar iyagoo odhan idqaam biqunnaha magac kale u bixinaya oo leh idqaam naaqis macnuhu waa isla midun idqaam naaqis waxaa laga wadaa idqaamku asalkiisa wuxuu ahaa in idkhaalu shayin fii shay in shayga shayga la dhexgeliyo si dhammaystiran nuunta rabina tanwiinta marka la dhahdo xukunkoogu waa idqaam waxay ahayd in la dhexgeliyo iyada oo si dhammaystiran markaa ah idqaamkaasi idkhaalkaasi laakiin marka afartan xarafee yanmu ay daba dhacaan ee idqaam biqunaha ka tirsan isdhexgalkii waxaa ku kala dhex jira qunna lidalika idqaamkii ma dhammaystirmayo man yacmal waxaa dareemaysaa inuuna idqaamkii idqaam dhammaystiran un ahayn sidaasaa loo hi marka idqaam naaqis halka idqaam bikayri qunaha isna ay ku magacaabaan idqaam kaamil waxaa idqaam kaamil loo leeyahay marka nuuntii reebnayd iyo tanwiintii labadan xaraf ee laam iyo ra lagu idqaamayo quno lama socoto oo idkhaalkii isdhexgelintii way dhammaystirmaysaa markaa saasaa loo leeyahay alidqaam kaamil ama idqaamun kaamil idqaam idqaam maca algunna shardi buu leeyahay shardigaa insha allahu tacaala iyo abyaadda ayaynu haddii ila hedhaado isku wada qaadan doonaa wuxuu ihi naadimku raxmat ullaahi calayhi wathani idqaamun bisittatin atat fi yarmuluuna cindahum qad habatat wathani ay wاlxukm الthaani xukunka labaad ee min axkaami nuuni الsaakinati wالtanwiin ilan idhaar baynu soo qaadanay xukunkaa labaad ee axkaamta nuunta reebanaya tanwiintu waxa weeyaan idqaamun in nuuntii reebneyd iyo tanwiintii la idqaamo bisittatin fii sittatin lix dhexdood lagu idqaamo atat markaa timid fii yarmuluuna fii kalimati yarmuluuna atat way timiday haadihi sittatu lixdaa xaraf ee idqaamkuu leeyahay fii yarmuluuna fii kelimati yarmuluuna oo lixdii xaraf ya iyo ra iyo miim iyo laam iyo waaw iyo nuun cindahum qad habatat ee qad habatat waa ay sugnaatay oo waa ay caan baxday cindahum ay cinda culamaai atajwiid lixdii xaraf waxaynu sheegnay in loo kala qeybinayo labadii qeyboode idqaamka uu lahaa oo idqaam biqunana afar uu qaadinay idqaam bikayri qunana uu laba qaadinayay wuxuu ihi laakinaha ha yeeshee xuruufta afarta ah laakinaha ha yeeshee xuruufta afarta ah qismaani laba qeybood weeye oo labaa loo qeybinaya qismun qeyb yudqamaa waa la idqaami nuuntii reebneed iyo tanwiintii fiihi qismigaa dhexdiisa la idqaami bigunnatin maca gunnatin iyadoo gunno ay la socoto culimana waa la ogaaday markaa qismigaasi biyanmu bixuruufi yanmu ayaa lagu ogaaday idqaamku wuxa uu sheegay inuu labuu qeybsamayo qeybtii koowaade idqaam biqunna ayuu sheegay laakinaha ha yeeshee xuruufta yarmuluuna ee lixda ah qismaani laba qeybood weeyaan qismun qeyb yudqamaa waa la idqaami nuuntii reebneed iyo tanwiinta fiihi qismigaa dhexdiisa biqunnatin ay maca qunnatin iyadoo qunna la socotana waa la idqaami wadalika alidqaamu idqaamkaasina biyanmu bixuruufi yanmu ama bikelimati yanmu xuruufteeda ayuu ku sugan yahay culima waa la ogaaday marka qismigana hadda wuxuu sheegay qeybtii koowaadee idqaamka waxaanu sheegnay idqaamka inuu laba yahay idqaam biqunna iyo idqaam bikayri qunna qeybtii koowaad buu sheegay ee ahayd idqaam biqunna oo lahaa afar xaraf iyo iyo iyo miim iyo waaw laguna jamciyo kelmada yanmu qismigaa waxaynu sheegnay nuunta raabaniyo tanwiinta marka qismigaa dhexdiisa la idqaamayo qunno ayaa la soconaysa waana tuu leeyahay qismun yudqama fiihi biqunnatin xuruuftiisuna waa afartaasi biyanmu xuruuf yanmu waxaynu sheegnay inuu nuunta e, loo shardiyo idqaam biqunaha shardi uu leeyahay oo nuunta reeban marka lagu idqaamayo xuruufta yanmu shardi baa loo shardiyaa shardigaa tanwiintu isaga kuma jirto waynu sheegi doonaa waxayna ugu jirin laakiin waxaa ku jira maxay hayde nuunta oo keliyaata nuunta reeban marka xuruufta yanmuu lagu idqaamayo waxaa loo shardinayaa inaysan nuunta reeban iyo xuruuftaasi kelmad ku wada kulmin waa inay laba kelmadood ku kala jiraan sidaynu tusaalayaasha kusoo xusnay oo man yacmal hadda nuuntii iyo adu laba kelmadood bay ku kala jiraan nuuntuna kelmad bay u dambaysaa ya-duna kelmad kale u dambaysaa shardigii markaa waa haystaa waa ilaan waxaa lahi waa inaysan hal kelmad ku wada kulmin maalan nuuntii iyo nuuntii oo dabadha min nuuntiina waxay ku jirtaa eh, kelmad nuuntii kalena kelmad ayay ku jirtaa min masad nuuntii kelmad bay ku jirtaa miimkiina kelmad buu ku jiraa minwaal nuuntii kelmad bay ku jirtaa wowgiina kelmad buu ku jiraa markaa shardiga idqaam biqunuhu waxa weeyaan inaysan nuunta reeban iyo xuruufta idqaam biqunuhu leeyahay aysan kelmad ku wada kulmin haddii ay kelmad ku wada kulmaan shardigii idqaam ayay weyday markaa waa la idhaarinayaa biidkuu ku tilmaamayana waa biidkan ilaa ida kaana bikilmatin falaa tudqim ka dunyaa uma sinwaanin tala istinaa waxaa laga soo reebayaa biidkan wuxuu ka soo reebayaa xukunkii hore soo maray oo ahaa Ehm, qeybta koowaad idqaami qunaha ee afarta xaraf ee yanmuu leh nuunta reeban haddii ay daba dhacaan afartaa xaraf waa lagu idqaamayaa nuunta reeban qunana way la socotaa ilaa idaa kaana inay ahaadaan mooyaane taniyadaasi markaa kaanaa ku jirta aliftaasi waxay u noqonaysaa nuuntii iyo xuruuftaasi <clears throat> macnaha nuunta reeban xuruufta yanmu waa lagu idqaamayaa ilaa idaa kaana inay ahaadaan mooyaane nuunta reeban iyo xuruuftaasi bikilmatin kelmad kuwa ku eh, wada sugan haddii ay saasi dhacdo falaa tudqim ha idqaamin waayo liannahu faqada sharط اidqaam biguna shardigii idqaam bigunaha ayuu waayey wadalika miaal ka tusaalihiisuna waxa weeye ka dunya oo kale oo nuuntii yadii hadda kelmad bay kuwada kulmeen maxay ku kala duwan man yacmal iyo dunya maxaan man yacmal idqaam waynu idqaamaynaa nuuntii baynu ya ku idqaamaynaa unana way la socotaayo man yacmal baynu lena dunyaa waa isla nuuntii ooya ay daba dhacday maxay u weyday iyadu dunyaa loo odhan waayo liannaha faqadat ashara baynu lena waxay weyday shardigii idqaamka oo waxay ahayd inaysan nuunta reeban iyo xuruuftaasi kelmad ku wada kulmin hadda nuuntii iyo ya kelmad bay ku wada jiraan marka waxay weyday shardigii idqaamka markaa lama idqaamiy waa la idhaarinaya dunyaa waxaana lamida dunyaa bunyaan baa lamida uma intaa kadib sinwaanin ama sinwaanun sinwaanna talaa wuxuu raacay oo xagga xukunka filxukmi xukunka uu ku raacay dunya oo nuuntii raabneed iyo wowdii ayaa kelmad ku wada kulmay shardigii idqaamkana waa waayey marka waa la idhaarinaya dunya iyo sinwaan qur-aankana eh, waxay eh, idqaam biqunihii oo shardiga waayey waxay dhacdayba afar kelmadood labadan uu sheegay dunya iyo sinwaan iyo bunyaan iyo qinwaan marka afartaa kelmadood iyada oo nuuntii reebneed xuruuf ilidqaam biquna ay ka dambeeyaan haddana lama idqaamayo oo qunana lama siinayo waayo waxay weyday shardigii idqaamka idan waxaynu leenahay idqaamku waxa u qeybsamaa eh, laba qaybood idqaam biquna iyo idqaam bikayri quna lixdiisii xaraf ee yarmuluuna ayaa loo kala qaybinayaa idqaam biquna wuxuu qaatay afar xaraf oo ya iyo nuun iyo miim iyo waaw idqaam bikayri qunana wuxuu qaatay laba xaraf oo laam iyo ra oon isagana insha allahu tacala abyaadda aynu ku dul joogsan doono idqaam biqunaha waxaa loo shardiyaa inaysan nuunta reeban iyo xuruufta yanmuu ee idqaam biqunuhu uu leeyahay aysan kelmad ku wada kulmin haddii kelmad ku wada kulmaan waxa uu waayey shardigii idqaam biqunaha markaa waxay noqonaysaa in la idhaariyo idhaarkana waxaa loo yaqaanaa alidhaaru lmutlaq waxaynu isweydiinaynaa maxaynu u leenahay nuunta reeban iyo tanwiinta ilan xukunkan idqaam biqunaha wada lahaaye maxaynu nuuntun ugu gooni yaalla shardigan oo aynu u nidhi nuunta reeban iyo xuruuftaas waa inaysan kelmadkooda kulmin maxaynu tanwiinta u odhan weynay iyadana waa inaysan tanwiinta iyo xuruuftaasi kelmadkooda kulmin waxa weeyaan hore waxaynu usoo sheegnay markii farqiga nuunta reeban iyo tanwiinta aynu soo sheegaynay inay nuunta reeban wasadna dhacdo aakhirna ay dhacdo oo waxaa la arkaa nuunta reeban oo xuruufta maxay hayde xuruufta kelmad kula kulanta maalan sundus oo kale qinwan hadda saynu tusaale dunya iyo iyagoo laba kelmadood ku kala jira man yacmal iyo min nuur min masad ama tanwiinta iyadu waxaynu soo sheegnay aakhirka mooyaane meel kale ma dhacdo maadaamay nuunta reeban wasadka iyo aakhirka ay dhacdo hadday wasadka dhacdo xaraf ka dambeeya xuruuftii wuxuu noqon doonaa axkaamtan ayuu noqon karaa kadibna kelmad bay ku wada kulmayaan haddii ay u dambaysana xarafka kalena kelmada kaleu u horeynaya markaa nuuntii reebneyd laba qaabba way ula kulmaysaa xuruufta inay kelmad ku wada kulmaan iyo inay laba kelmadood ku wada kulmaan amaa tanwiintu maadaama darafka mooyaane meel kale ayna dhacayn suurtagal ma aha inay xuruuftan kelmad kula kulanto maadaamay daraf ku jirto wax kama dambeeyaan waxa ka dambeeya waa inuu kelmadda kale u horeeyo marka sidaasaynu shardigan uga saarnay maxayhayde tanwiinta oo waxaynu leenahay nuunta reeban iyo xuruuftaas waa inaysan kelmad ku wada kulmin marka ay kulmayaanna waa marka ay dhexda dhacdo ama markay aakhirka ku jirto dee ma wada kulmayaan tanwiintana waxaynu uga saarnay tanwiintu hadday wasad dhici lahayd xuruufta waa la arki lahaa inay kelimad kula kulanto shardigana way soo geli lahayd laakiin maadaama aakhirka iyo darafkun ay dhacayso iyadu shardiga maxayhayde ma soo gelayso ilaa idaa kaana inay yihiin mooyaane nuuntii reebnayd iyo xuruuftaasi bikilmatin kelmad kuwa ku wada sugan haddii ay sidaasi dhacdo falaa tudqim ha idqaamin liannahu faqada sharta alidqaam biquna baad leeday wadalika mithaalkiisuna ka dunya oo kale weyaan oo nuuntii rabnidi yadi kelmad ay ku wada kulmeen uma intaa kadib sinwaanun sinwaana talaa wuxuu raacay dunyaa buu raacay fi lxukmi xukunka ayuu ku raacay wthaani idqaamu bgayri gunna fi laami wara uma kadirn wathaani ka labaad ee halkee ka tirsan ka labaad ee min aqsaam ama min qismey alidqaam xukunka ama qeybta labaad ee labadii qeybood ee idqaamka maxayhde ka tirsan waxa weeyaan maadaama kii hore soo sheegnay idqaam muquna wathaani ka labaad ee min qismay lidqaam waxa weeyaan idqaamun idqaamid la idqaamo nuuntii reebnayd iyo tanwiintii bikayri gunatin guna la-aanna la idqaamo fi laami laam dhexdeed iyo waroora dhexdeed uma intaa kadib keedbiranna celceli hu rada celceli oo sifat tikraar c hadda wuxuu sheegay qeybtii labaad ee idqaamka ila idqaamka waxaanu soo sheegay inuu labu qeybsamo idqaam biqunna iyo idqaam bikayri qunna idqaam biqunna iyo xuruuftiisii waynu kasoo hadalnay lix xaraf inuu idqaamku dul ahaan leeyahay baynu soo sheegno yarmuluuna afar xaraf oo kamida waxaa qaatay idqaam biqunna ayaa qaatay oo waa ya iyo nuun iyo miim iyo waaw oo yanmu lagu kulmiyo labada xaraf ee yarmuluuna ka soo hadhay wax oo laam iyo ra ah waxaa qaadanaya qeybta labaad ee idqaamka oo idqaam bikayri qunna nuunta reeban iyo tanwiintu haddii laam iyo ra ay daba dhacaan xukunkooga wuxuu noqonayaa inaysan xukunkooga wuxuu noqonayaa in la idqaamo nuunta reeban ee tanwiinta labadaa xarafna lagu idqaamo iyadoon wax quni ayna la socon oo min rabbihim min ladun walaakin laa taclamuun hudan lilmuttaqiin haddii nuunta reeban iyo tanwiinta labadaa xaraf ay daba dhacan waa inaad idqaamto idqaamkaasina waa inaysan wax qunaa ayna la socon waana idqaamka idqaam bikayri qunna la yidhaahdo waxaana uu yihi wathaani ka labaad ee min qismay idqaam idqaamun waa idqaam mid la idqaamo nuuntii reebneed iyo tanwiintii bikayri qunnatin qunno keyrkeedna la idqaamo fi laami laam dhexdeed iyo waraara dhexdeed uma intaa kadib kariranna celceli hu rada celceli sifata takraar sii ra'da sifata takraar insha allahu tacaala waa sifo u sugan ra'da sifada todobeysa sifooyinka leedahayna weeyaan insha allahu tacaala sifat takraar waxay aqwaasha culimadu ay ka yidhaahdeen iyo qowlka aqrabkaa insha allahu tacaala iyo mabxath ku tacaluqaba waxaynu kaga hadli doonaa matniga jaziriga insha allahu tacaala haddii ilaahay nagu simo marka halkaa waxaa inoogu dhammaaday xukunkii labaadee min axkaami nuuni saakinati watanwiin oo ah maxay haydeen idqaam lix xarafna waynu siinay ya iyo ra iyo miim iyo laam iyo waaw iyo nuun lixdaa xaraf waxaynu u kala qaybinay labadii idqaamku u qaybsamay idqaam biquna iyo idqaam bikayri quna idqaam biquna afar xaraf buu qaatay ya iyo nuun iyo miim iyo waaw iyon muu idqaam bikayri qunana wuxuu qaatay laba xaraf laam iyo ra ama rala ama lara midkaa doonto dhe halkaas ayuu inoogu dhammaaday idqaam ki xukunkii labaad axkaam almasaakin watanwiin waxaynanu sheegnay shardigii u lahaa idqaam biqunna wailaa hunaa naktafi wsubxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk